الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني ومركله iyo qisooyinkii nebigeena kariimkaa ah, calayhi afdal الsalaati waatami tasliim uu inooga qisoonayey ummadihii hore iyo waxyaalihii la soo gudboonaaday mowduuca aynu tilmaamaynaana waxa uu noqonayaa mawduuc ku saabsan ahmiyatu sadaqa sadaqadda iyo muhimadda ay leedahay inta aan aakhiraba la gaadhin in ifka lafteeda lagu arkayo manaafacaadka iyo waxtarka ay leedahay inaad sadaqo bixiso asadaqa waxaa la yidhaahdaa maa yukhrijuhu lmar'u min maalihi calaa jihati اlqurba sadaqo waxaa la yidhaah qofku wuxuu xoolihiisa ka bixiyo isagoo alle ugu dhowaanaya xoolihiisii uu bixiyey muqaabil xaadira ma rabe e ilaahay inuu u dhowaado ayuu rabaa mustaxabbatan kaanat aw waajiba ama waajib ha noqoto oo sakaha loo bixiyo ama mid sunnaa ha noqoto ee wixii aad xoolahaaga ka bixiso ilaahay dartii uga jeeda ayaa sadaqo la yidhaah sadaqaduna ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan buu qaaday wixii aad bixisay inuu barteedii alla subxaanahu wa tacaala beddelkeeda keenayo rabbi uu ballan qaaday wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin bini aadamku iyagaan aada ugu jajabnayne ballanka ilaahay waa waadix wuu cadiyey wixii aada bixiso ilaahay waa kuu soo bedelaya weliba beddelkaasi noqon maayo beddel caadiye eh inuu xisi iyo macnawi noqdo labadaba waa la arkaa markaasaa rabbi wuxuu ku shabahay shayga keliyeed bixiso xabadda iniinteed bixiso iyo shilinkaad bixiso inuu yeelanayo taqriiban toddoba sabuul yeelanayo sabuulkii walbana boqol uu yeelanayo marka toddobadii boqol lagu dhufto waa toddoba boqol baa xabaddii la gaadhsiinayaa rabbi wuxuu leeyahy mahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllah kamahali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulati miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa shaygaagii yaraa toban baa lagu dhufanaya tobankana toddobaatan ilaa toddoba boqol baa la gaadhsiinayaa waa shayga keliyaad bixiso sadaqadda waxaa sadaqa loogu bixiyey liannahaa daliilun calaa sidqi iimaani saaxibiha qofka bixiyey in iimaankiisu rasmi yahay oo aanu been ahayn bay caddaynaysa sidee bay u caddaynaysaa markaad soo saartay lacag ama xoolo eed bixinayso ee jeebkaaga ama xeradaada ka saarto haddaad wax iibsanaysa waa la yaqaanaayo shaygaad bixisay shay baad ku bedelataa hadday amaah tahay waxyaala la mida waa la mid laakiin shayga marka aad bixisay wax lagu siiyeyoo xaadirina aanu jirin shayga lagu siinayaana uu yahay shay maqan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dambaysiiyey haddaanad aaminsanayn inay wax kuu dambeeyaan maad bixiseen laguma khasbin sidaa awgeed ilaahay subxaanaه wa tacaala waanu ina tilmaamay inayn xoolaha jecelnay tuxibuuna almaala xuban jamma adoo xoolihii jecel maxaad u bixisay wax aad ka jeceshay baad sugaysaayo ilaahay abaalnaqiisa ah ajar baad sugaysaa sidaa awgeed sadaqada ahmiyaddeeda in badan waa laga hadlaa laakiin shaygu markuu yahay dhacdo dhacday oo loo soo joogay oo laga waramay iyo marka war guud way kala duwan tahay dhacdada aynu maanta tilmaamayno waxaa warinaya imaamu albukhaari iyo muslim waxaa xadiidka uu rasuulku leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam bayna rajulu bifalaati min alard id samica sawtan fii saxaaba nin baa wuxuu lugaynayey meel bannaana daruur korkiisaa maraysa ayaa wuxuu ka maqlay cod daruur buu cod ka maqlayaa codka maxaa ku sugan asqi xadiiqata fulaan war hebel beertiisa waraabi isaguo hebelka ma yaqaano wuxuu arka wuxuu maqlayaa cod waxaa la is-amrayaa malaa'ig baa wada hadlaysa ilaahay baa maqashiiyey isqi xadiiqata fulaan waraabi beerta hebel waraabi dabeetana daruurtii buu eegay fatanaxaa dalika saxaab sidaasuu yar socday daruurtii way socotayo fa afraqa maa'ahu fi xara daruurta gebigeeda waxay ku hoortay buur yar alxarra waa buurta gaaban ayay ku hoortay buurtii markay ku hoortayna fa idaa sharjatun min tilka shiraaj qad istawcabat dalika almaa'a kullah laag yaroo buurta ka soo farcanta ayaa biyihii buurtaba wada qaaday waa daruur waa xogbeer buur bay ku hoortay biyihii halkaa ku da-ay laag baa wada qaaday fatatabbaca almaa'a ninkii baa daruurtii wuxuu dabagalay biyihii laagta waxbuu raadinayaa magacii waxbuu raadinayaa war daruurtan hoortay ee biyihii haddana meel wada mareen bal warkeeda ka gungaadh wuu dabagalay muxuu la kulmay faidaa rajulun qaa'imun fii xadiiqa yuxawilu lmaa'a bimisxaatihi wuxuu la kulmay nin taaganoo biyihii warwareejinaya oo majarafad intuu qaatay ama yaamba uu qaatay ayuu kala duduwayaa beertii buu ku kala hagaajinayaa uu kolba dhinaca buu leexinayaa wuxuu doonaya biyuhu beerta wada gaadhaan ninkii uu salaamo waa u yimi wuxuu ku yihi yaa cabdallah masmuka addoonkii ilaahayow magacaaga ii sheeg wuxuu ihi magacayga waxaa la idhaha hebel hebel waa magacii uu daruurta ka maqlaayay markuu intaa weydiiyey buu yidhi lima sa'altanii can ismii maxaad magacaygu weydiisay leanna kumaan weydiinin aqoon hore inooma dhexaynin wax kaloo su-aalla imaad weydiina magacoo keliya ad weydiisaye maxay xigmaddeedu daaran tahay wuxuu idhi samictu min aلsaxaabi aladii haada maa-u daruurta biyaheedii u ta yahay ee halkaa ku hoortay ayaa waxaan ka maqlay iyadoo la leeyahay isqi xadiiqata fulaan hebel beertiisii waraabi ayaan maqlay magacina kaaguu noqday waxaan hubinayey magacani waayo ma cid ayo waan raadiyaa mise waa ninkan beerta warwareejinaya adigii buu noqday magacaagan laftiisa ayaan daruurta ka maqlay marka intaa laguma kala tegin ninkan wuxuu fahamsan yahay malaa'igtaa waa la soo amray iyaguna wayse sii amrayaan ilaahay muxuu u soo amray xigmad baa jirta wuxuu yaa haadaa yaa cabdallaah famaa tasnacu fiiha war maxaad samaysaa eed yeeshaa arrinta magacaaga aan u maqlay ma sahlanee bal sirteeda i magacow oo ii tilmaam buuri wuxuu uhi nin yahow haddaad doonaysa inaan ku warramo anduru maa yakhruju minha beerta wixii ka soo baxaan eega markaan xaasilkeeda helo intaasaa sanadka ii soo baxday waan habeeya waan nidaamiya see baan u habeeya atasaddaqu biulusi saddex baan u qaybiyaa wa xoolihii soo galay sanadkaa saddex waaxood baan ka dhigaa waax waan sadaqadeeya ilaahay hortii baan u bixiya ciddii munaasib ku ah ayaa siiya qaybtaas waa waax qayb kalena aakulu ana wa ciyaalii min ului saddex meeloodoo meelna aniga iyo ubadkayga iyo ehelka ayaan ku quudiyaayo waa biilkii sanadka oo iyadana meel baan ku habeeya maxaa soo hadhay meel saddexaad baa soo hadhay meeshaa kalla beertaan dib ugu camiraa beertaan geliyaa markaasuu yidhi haa xigmaddu waa tan macnaha ninkan xaaladdiisu waa arkaysaan wuu habeeyey shayna shay kumuu talax tegin hadduu wixiiba sadaqad ka wada dhigo wuxuu ku talax tegayaa oo meel kaga dhacaya xaqii caruurta iyo ehelku meel kaga dhacay haddii uu u qaybiyo uun sadaqad iyo ehelkana dee beertii bixi mayso oo waxbaba lama gelinin wixeediiba waa la cunay iyada qudheedu way xoolaa xoola dhala iyada qudheedu way is cunaysa haddii uu ka qufuur yeelo uun beerta iyo ehelkiisana waxaa ka baxaya qayb dhan oo aakhiradiisiiya iyo kaydkuu sii dhiganayey iyo mustaqbalkii rasmiga ahaa ayaa meesha ka baxaya sidaa awgeed ninkani wuxuu u habeeyey nidaam cajiib ah waa sadaqadii waa caruurtii iyo ehelkii waa shaqadii saddexdiiba u habeeyey qof kastooo innaga inaga mid islaamana waxaa la rabaa noloshiisa inuu habeeyo hadduu meherad haysto waa inuu meheradiisa habeeyo hadduu beer leeyahy beerta hadduu xoolo dhaqdo xoolihiisa hadduu shaqaalo yahay dakhliga soo gala waa inuu habeeyo haddaad sidaa u habayso bal inaad saddex meelood oo meel sadaqadaysa iska daayi haddaad tidhaahdo afar meeloodoo meel baan sadaqadaynaya ama shan meelood oo meel ama tobankiiba meel baan sadaqadaynaya waxa weeyaan xaqii aakhiradaada maad ilaabin haba kala yaraatee ama inuu qofku iska jeedo marka miskiin la hadlo wax yar baadhbaadho oo aanay waxba u qorshaysnayn waa laga qurux badanyi way fiicantahay inaad marka lagula hadlo wax bixiso laakiin waxaa ka qurux badan in qorsha meel ku yaallo oo ilaahay oo wixii aad i siiso intaa in leeg baan bixinaya oon iska horraysiinaya waa xikmad cajiiba weeye waxaa kaloo la mid a xataa dakligaaguun maahee noloshaada xataa waa inaad nidaamiso waktigaagu waa inuu habaysan yahay tarbiyadda awlaaddu waa inay habaysan tahay aqoonta iyo barashada diinta baranaysaa waa inay habaysan tahay macnaha waa inay ile diinteenna nidaamka laga bartahay inagu diintiina nidaam bay leedahay oo wax fawda a ah ma inaguna waynu jeednaa waa nolosheennu way fawdaysan tahay ma fadhido bal waxaan doonayaa wax ka tilmaanno sharcigeennu seebuu wuxuu habeeyey soo qaad cibaadaadka cibaadaadku way habaysan yihiin waxaa la yaqaanaa maalinkii inta salaadoodee la tukado iyo inta ragcadooda iyo waxa la akhriyo iyo goorta la tukanayo iyo cidda ku maamulaysa iyo meesha lagu tukanayo iyo waxa la yeelaayo iyo waxaa kuu diidaya wuxuu way kala cad yihiin waa nidaam dhan oo fadhiya aan laysku habayaamayn xataa haddii la yimaado yaa ku tukinaya la qori tuuran maayo sida loo kala jeeb weeye maaha sida loo kala xoog badan yahay muruq laysku muquunin maayo waa la sheegay ya umu lqowma aqra'um likitaab illaah ka kitaabka ilaah idinku yaqaana idin tukinaya waa la habeeyey soonkii baad arkaysaa waxa weeyaan xilli baa la soomaa bil bay iska leedahay bishaa lafteeduna siidays maahee min xilligaa laga bilaabo ilaa xilligaasaa la sooman waxaasina waa kuu bannaanyihi waxaasina waa kaa mamnuuc waxaas waa buriyaan waxaas way yareeyaan ajarkeeda waa la nidaamiyey sakadii waa inaad sanadku markuu soo wareego mar ka mida aad sakayso xoolahoo dhan lama sakeeye qaar mucayanaa la sakeeyaa wixii aad doonta ma bixi qadar mucayan oo sharcigu dhigay ayaad bixisaa ciddaad la calmato ma siiside cid gaaraa la cayibay sideed qolo ayaa la sideeddaa qolo haddaad wada heshana sii hadii kalena qayb ka mida sii waa nidaam xajkana hadalkiisa badaa waa qimatu nidaam isagu nidaamkiisu waa cajiib waxaa loo sameeyey xilliyo goobaa la tagaa lagama hormari karo lagama dibdhici karo waxyaalaha kaa mamnuuca ah samayn karin haddaad samaysana waxbaa ka waajibaya nidaam baa la dhigay goob heblaayaa la istaagayaa goortaasaa la istaagaa goortana waa laga dhaqaaqaa gebiga diinteenna saasaa loo habeeyey maxaa looga jeedaa inay nolosheennana habayno oo aynan fawdo noqonine nolosha lafteeduna nidaam ay yeelato nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa inna linafsika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan walizawrika calayka xaqan walirabbika calayka xaqa faacdi kulla dii xaqin xaqa naftaadu xaq bay kugu leeday xaqeeda waad ka soo baxays ehelkaaga iyo reerkaagu xaq bay kugu leeyihin cidda ku soo booqatiyo martidu xaq bay kugu leeyihin rabbigaana xaq buu kugu leeyay mid walba xaqiisa meel ku ogow midna mid inuu u tallaabo looma baahno kol hadday ikhwaanay sidaa tahay waxaynu u baahanay nolosheena inaynu hab iyo nidaam sharciga waafaqsan aynu u dejinno kaas waa xagga nidaamka amaa sadaqada iyo qiimaheeda iyadu waa baxrun laa saaxila lah waa shay aada u qiimo badan oo aan dhiggeeda la helay qof ilaahay agtiisa qiimo kulaa la waafajiyaa qof ilaahay wanaag la rabo darajaaduu la rabo ajar iyo xasanaaduu la rabo ayaa la waafajiyaa kaanu ilaahay khayrka la rabinna waa lagu adkayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusaale u dhigay ninka muslimka ah ee deeqsiga ah iyo munaafiqa bakhaylka ah tusaaluu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhigay wuxuu ihi labadoodu tusaale waxa weeye sidii nin xadiid ayuu xidhan yahay xadiid bir xadiida diric xadiiduu xidhan yahay ilaa kalxamuu u joogaa labadooduba markaa diric bay xidhan mid marka uu yidhaahdo wax bixi ee uu damco sadaqa inuu bixiyo xadiidkiibaa ku soo ururaya markaasuu dhuunta iyo dhulkaa ka gelaya markaasuu laabta cidhiidhiyayaa xaalad murugaabuu ku nool yahay qiiraqiiruu ku jiraa deetana uba dhaqaaqi kari maayo waa munaafiq muuminkuna markuu bixiyo birtu way ka kala faaxaysaa markaasuu nafisayaa haddana wuu bixinayaa haddana way ka kala faaxaysaa hoos bay u degaysaa ilaa ay dhulka gaadho mar kastuu bixiyo nafis iyo wuxuu dareemayaa farxad buu dareemayaa midna markuu hor lagu wallahi jeebka gacanta geliba shaydaankii iyo naftii ayaa u imanaya dabeetana waxay ka dhaadhicinayaan faqrigu inuu badan yahay saboolnimo layskula wareegayo mashaakilku badan yihiin waxyaala badan baa la akhriyay daqiiqadaha yare inoo hadhay waxaan tilmaamayaa qiimaha sadaqadu leeyahay waynu xusnay qayb ka mid a ilaahay barteedii waa soo buuxinayaa laa maxaala waa la hubaa waan u laalaabayaa ilaahay waa badinaya maxaa intaa dheer tahay ajara waxay dheer tahay sida nebigeennu tilmaamaya sala allahu calayh wasalam annaha tudfiu lkhadi'a kamaa yudfiu lmaau nnaar sadaqaddu waxay baktiisaa dunuubta dabkooday baktiisaa sida biyuhu dabka u bakhtiyaan dabka ka dhashay dunuubta iyo macaasida sadaqaddu way baktiisaa waxa aan shaki ku jirin in intaa dembaabayn waxa aan shaki ku jirin in mar walba khaladku inaga dhacayo haddaad sadaqadda ku wado way kaa daminaysaa sida xadiidka tirmidi warinaya rasuulku leeyahy salى اllahu عalيه wasalam ina الsadaqata tudfiu اlkhadi'a kamaa yudfiu lmaa naara sida biyuhu dabka u baktiyaan bay u baktinaysaa taas waa mid ta kale asadaqatu tudfiu gadb الrab wa tadfacu miitata الsuu laba arrimood buu rasuulku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam sadaqadu cadhada ilaahay bay baktiisaa macnaha ilaahay hadduu ficil iyo qowl laga cadhoodo kaa arko halkuu ka cadhoon lahaa waxaa cadhada baajinaysaa gacanta aad furtay iyo gargaarka aad fidhisay iyo waxbixintaad bixisay ayaa joojinaysa oo hakinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala raaligelin bay u noqonaysaa ilaahay bay kaa raaligelinaysa waxaa kaloo cajiib ah tadfacu miitata suu dhimasho xun iyo meel xun inaad ku dhimato ama aad si xun u dhimato sadaqadu way ka hor tagtaa si xunu bixi maysid meel xunna ku dhiman maysid sadaqadda ayaa ka hortegaysa nin sheekha wuxuu qoray kitaab la idhaha cajaa'ib sadaqa wuxuu soo aroorinayaa dhacdooyin aan caadi ahayn qofka akhriyaa qofka akhriyaa wuxuu ka qaadanayaa waxyaalo la yaab leh gacantiisuna inay istaagto looma filayaba markaa waxyaaluhu soo waroorinaya wakti uma hayna waxaa ka mid a ah sheekha la cadiya moxamed saalim waa sheekh nool oo ree madiine ah oo culimmada waaweyn ah wuxuu ka wariyey ee culimmadiisuu ka soo warinaya wuxuu yidhi dhulka aanu deganayn wuxuu aa dhul qarfo ah dhulkaasi markuu ceelashu biyo yareeyaan meelo kuhuuf ah godad waaweyn oo buuraha dhexdooda ah ayaa biyo laga raadiya dabeetana nin ka mid a ah dadkii degaanka ayaa intuu biyo beelay ayuu biyo ka doontay godadka waaweyna buuraha godadkaasina kun laa intaasoo laab bay leeyihin laababka haddaad xafidi weydo waad ku wareeraysaa weligaa saaad u dhex warwareegaysa buuraha ayaad ku dhex baktiyaysa cid alle cid kugu imanaysa iyo cid aad og tahayna ma jirto nin nimankaa ka mida ah ayaa biyo raadiyey siduu godadkii u dhex socsocday ayuu asquubay dhan uu ka socday iyo dhan uu ka socdo ayuu garan waayey deetana meeshii ayuu iska fadhiistay shan iyo toban maalmood ayuu godkii ku jiray iyo buurihii oo aan cidina ugu iman cidina usoo gurmanin cid ka ogina aanay jirin halkaasuu iska fadhiyaa maalin walba waxaa loo keenaa subaxii dhiil dhanoo caano lo-aad ah oo la soo lisay ayaa la soo hordhigaa oo diiran markaasuu ka dhargaa khalaas dabeetana uu iska jiifsadaa afar iyo toban cisho markay dhammaatay maalintii shan iyo tobnaad oo lagaba quustay qolo kaloo biyo raadinaysaa ku soo baxday alla waa hebel oo waabu nooliyey afar iyo toban cisho waxay islahaayeen khalaas ninkii waa dhintay deetana way soo kaxeeyeen war waa sidee afar iyo toban cisho maad noolaateen maxaa dhacay horta ina geeya buui reerihii reerkii baa la tegey wuxuu yidhi neefkii lo-da ahaa in agoonta idinku ballamiyeen agoonta loo liso ka warrama xaalkiis ninkani markaa afar iyo tobankii maalmood saddex iyo toban maalmood baa loo keenayay maalintii afar iyo tobnaad muu helin caano maalintii afar iyo tobnaad wuu qatanaa maalin shan iyo tobnaadkii baa loo yimi oo dadku ay ka soo saareen waxaana sidiibaa ubadkii yaraa agoonta ahaa loogu lisayeeyo daraato waa maalintii uu qaday daraataan u ilownayo waxba umaanaan geynin isna maalintii waxba looma geyn waa la qadiyey intii loo geynaya ubadka isna waa loo geynayey ku badbaadey maalintii aan loo geynna isagana waa laga joojiyey waa qiso uu culimo ka soo warinayo isagana uu kasii warinayay ardaygiisii waa qisa haabita sidaa ogeed sadaqadan iyo waxaanaad bixinaysaa waa waxyaalo cajiib ah waxay kaa leexinaysaa ashyaa badan oo halis ah ayay kaa leexinaysaa dhacdooyinku soo warinaya haddaynu xilli kale u helno mar kale ayaynu wax ka tilmaamaynaa biidni illahi tacaala waxaa ka mid a sadaqadda qiimaheeda maalinta qiyaame qof kasta wuxuu harhsadaa fii dilli sadaqatihi sadaqadiisu intay leeg tahay harhkeeduu harhsanaya fa mustaqillin oo mustaksir midna waa yaraystay harhkunbaa ku yaraanaya midna wuu badsaday harkaa u dheeraanaya nin walaba ogow wixii aada harhsan lahayd ayuunbaad iska sii horaysiinaysaa haddii markaa aad bakaysho ood eegto waxaan kaa baxayaa ogo waxaad ku bakhayshay harkaagii baad ku bakhayshay haddaad gacanta furto oo sii dayso waxaad heli kartana harkaagii aada harsan lahayd maalinta qoraxda laysu soo dhoweeyo ee kulaylku daran yahay ayuunbaad ka fuuriyasho ogow wuxuu rasuulkeenu leeyahy sala allahu alayh waaalihi wasalam kama fi tabaraani wagayrih kulu mri'in fii dilli sadaqatihi xataa yuqdaa bayna annaas wa tudfiu can ahliha xara alqubuur qof kastaa wuxuu harhsanayaa maalinta qiyaame sadaqadiisa harhkeedii ilaa dadka la kala xukumayo harhkaasuu ku jiraya weliba mid kaluu nebigu calayhi salaatu wasalaam kusii daro wuxuu yidhi qabriga kuleylkiisana sadaqadu way qaboojisaa sadaqadu waa qaboojinaysaa markaa taad adigu bixisay iyo ta laguu soo bixiyo ee ehelkaagu soo bixiyaan kulaylka qabriga iyo cadaabkiisa way nusqaaminaysaa haddaynu sidaa ognahay masaakiintu agteenna kumaba qadeen mana ka qayliyeen halkoodaaba lagu xaalogaan la waxa weeyaan sadaqadeennu inta waa ka badan lahayd waxaa kaloo iyaduna cajiib ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan kamaa fi tirmidi wa abi daa'uuda wabni maaja wakayri waxau ihi daawuu mardaakum bisadaqa waxasinuu amwaalakum bisakaa waacidduu lilbalaa'i adducaa saddex arrimoodoo cajiibuu nebigu ka sanqarhinaya calayhi afdal salaati wa atami tasliim hore waxa weeye cidda idinka bugtaa sadaqada ku daweeya oo qodobka waa usoo laabanaynaa waxasinuu amwaalakum bisaka xoolihiinnana waxaa ku xayndaabtaan oo xayndaab iyo ilaalo uga dhigtaan sakada ilaala uga dhiga macnaa haddaad sakada bixin weydo intii kolle waa laga qaadan intii sakada ama waraaba ha ka dilo ama tug ha ka xado ama si kale ha u baxdo siyaabo kale xayndaabka xooluu waa sakadee sakada ha laga bixiyo balaayada iyo masaa'ibkana duco u diyaarsada ducada kaga hortaga qodobkan u socdaa waa ka koobaad in dadka buka lagu daweeyo sadaqadda marka qof inaga bukoodo markiiba dhakhaatiir baynu u oradnaa waa sharci in la daweeyo dhakhaatiirta loo geeyo tadaawu ya cibaad allahi tadaawu fa ina allaha maa anzala daan ilaa wa anzala lahu dawaan nebigu waa sheegay in la isdaweeyo laakiin tanna wuu sheegay labaduba waa isdaweyn sadaqad ku daweeya maxaa kuu diidaya lacago badan baa qofka lagu daweeya dhakhtar hebel ha la geeyo halkaa laga soo shaybaado halkan kalena ha la geeyo inaad tidhaahdo intaa dawada lagu bixinayo in la mida ama kala barhkeed ama saddex meelood oo meel sadaqad iyo masaakiinta lagaga nixiyo waayo warkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa saabit dhacdooyinku sheekhaas soo warinay a'imo horena soo wariyeen tacajab baad u dhimanaysa adoo marka horeba rumaysan in nebigu ruu sheegayo iimaan baad sii siyaasanaysaa dhacdooyin xaqiiqiya ah marka lagaaga warramo laba dhacdo oo midna magaaladeenna bishii ramadaan ka horraysa ay ka dhacday midna sheekhaasi warinayo ayaan ku soo khatimayaa sheekhu wuxuu warinayaa qadiyo sacuudiga ka dhacday magaalada riyaad wuxuu leeyahy qof dumara ayaa waxaa ku dhacay fashal kalowi waxa inagu u naqaano keliyaha fadhiistay oo shaqadii daayey dhakhaatiirtu si walba u baadheen keliyaha oo lagu bedelo mid lagu bedelo mooyaane siyaabo kale haba yaraatee ma jirto deetana waxay qoreen ogeysiis ay leeyihiin yaa qofkaa ugu tabarucaya keli weliba abaalgudna waa la siinayaayo labaatan kun oo eh, riyaalla waa la siinayaa gabadh baa timi waxay tihi aniga ayaa bixinaya kelida anaa u saaraya lacagtii abaalmarintahaydna waa la guddoonsiiyey shaybaadhadiina waa laga qaaday iyadoo loo diyaarinaya in lagaba saaro kelidii ayuunbaa dhakhaatiirtii markay damceenna bilaabaan bay oohin ka kacday way oyday waa la yaaba waa sidee waxay tihi wax kale kelida iga saari maayaane ubad yaryar oo agoona ah, oona waxba wahayn ayaan kelida u saaraya oo baahi iyo gaajo ay halkaa dhigtay qofkii dumara ee xanuunsanaysay baa naxdo waxay tidhi waxba kelidaada saari ma mabaahiyun baa kaa saaraysa ha lacagtiina qaado ilaahay hortii baan kuu sadaqadeeyey khalaas aniguna inta qof kale imanayo waan iska sugayaa hadday taydii noqotana waa gaar maalinta dambuu qof yimi deetna iyadii baa la yidhi horta hala baadho mise labadeedii keliyoodba waa saafi kaannamaa inaan weligeedba aanay xanuunsanin keliyuhuna aanay fadhiisanin wax kale ma aha farxadda aad ka farxisay walaalka ee uu xaaladdii ku adkayd aad ka furudaydisay ayuu ilahayna kaa fudaydinaya man yasara can mucsirin baad noqotay adna waa lagu fudaydinayaa qisada kale ee magaaladeena ka dhacday waa dhakhtarka hargeysa lafteeda inaan garanayo oo nin sheekha ah oo xaasku uu ka xanuunsanayo koomay ku jirtaa sagaal maalmood wax walba waa sameeyeen koomada marna kamay soo noqon habeenkii un baa wuxuu yidhi aan xasuustay xadiiskii ahaa daawu mardaakum bisadaqa nin baan laba boqoloo waxaan ku idhi aroorta marka waagu baryo saddex caayiladood ama laba reer oo jileecsan raashin kaga farxi deete wuxuu yidhi intuu ninkii raashin qaaday buu bacda salaati subxi buu reerkii koowaad u geeyey waa markay xaaskii soo indhaha soo kala qaaday waa soo kala qaaday indhihii ninkii baan garaaco waxaan ku idhi goormaad sadaqadii koobaad bixisay wuxuu ihi markii salaadda laga soo jeestay ayaan bixiyey waa markay indhaha soo kala qaaday mar labaadkii saacad toddobadii subaxnimadii oo soo fadhiisatay haddana waan ku celiyay war goormaad intii labaad bixisay toddobadii subaxnimaan bixiyey anigu wuxuu dulga iyadoo sheekaynaysa oo hadlaysa oo intoo garbaha la qabto suuliga la geynayo qofkii koomada ku jirta markaa intaynu meelo kale lagu ordaayo halkay ka dhowdahay waa sadaqadda qofkiina waa u dan dadka masaakiintaee jilicsanna dan weyn baa ugu jirta sidaa ogeed baaraka allah fiikum xilliya wax la yaboohinayo laysu sheega un maahee waa in sadaqaddu ay noqoto barnaamij nolosheenna ka mid a ah oo ilmaha yar lagu tarbiyeeyo oo caa'ilada biilkeeda qayb ka mida ah aynu u qorshayno dumarkuna ay ogsoonaadaan ilaa ubadka yaryar ladhaan saaciina wax ka bixiya haddaynu taa baranno nolosheennana wax badan baa iska beddelaya mashaakilaad iyo balaayo badanna ilaahay waa inaga hor istaagayaa ilahay waxaynu weydiisanaynaa alla wixii xumaana allah inaga hor istaago wixii wanaagana allah inoo soo jillaabo ilahay adduuniya akhrabaha inoo barakeeyo salى اllah وslm وbaarك calى nabiyina mxamed subxaanaka اllah